aragnay iminkana wuxuu yidhi halkan baabu citqi ummi lwalad umm lwalad ta la yidhaahdo xornimadeedii ama xoreynteedii ayuu kani baab u yahay umulwalad isaga ayaa inoo qeexi doono laakiin si mafhuum guud looga sii qaato qofkii aan hore usii haysan waa addoon sayidkeedii uur u qaaday khulaasadu waa intaa addoon sayidkeedii uur u qaaday ayaa waxaa la yidhaahdaa umulwalad marka axkaam gaara ayay leedahay addoontu haddii ay sayidkeedii u uureysato waxay yeelanaysaa axkaam gaara wakti ay xoroobaysa ayaa jira taasaa marka halkan lagaga waramaya axaadiid ayaa ku soo aroortay culammada ay asaaniiddeeda ka hadlaan qolyaha qaarkood ay daciifiyaan qaarkood ay saxiixiyaan waxaa ka mid a ah xadiidka ibni maaja iyo xaakimi ay warinayaan ayumaa amatin waladat min sayidiha fahiya xuraة can duburi minhu addoon kasta oo sayidkeedii wax u dhashaa dibbay ka xoroobaysaa yacni markuu dhinto iyay xoroobaysaa xaakim uu tasiixiyey sidoo kale waxaa soo arooray oo ay culimmadu qaarkood saxiixinayaan sida ibn xasm oo kale iyo in nebigu calayhi salaatu wasalaam maariyat lqibdiya addoontii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay ibraahim dhashay inuu nebigu yihi actaqahaa waladuha inankeedii ayaa xoreeyey yani ibraahim oo qaabka u xoreynayaa waxa weeye de marka nebiga calayhi salaatu wasalaam laga yimaado nebiga lama dhexlayna laakiin si guud ayaa de markii aabbuhu uu dhinto inankii dhaxalkii wuu soo gelaya waxyaalihii la dhexlayana de hooyadii baa ka mid noqonaysa marka de hooyadii kolkii markaa ay soo gasho waa kii markaa qeybtiisii ay xoroobeysay waa laysu wada raaciyey marka ama markaa ilmihii dhaxalha soo galo oo mid markaa wax dhaxlaha noqdo ama yaanu noqonin xukunkaa waa la caam yeelay kolba haddii ay ilmo dhasho ilmahaas hadduu doono meydba hakusoo dhasha kusoo dhashasaynu arki doono waxay noqonaysaa umuwalad bay noqonaysaa oo xukunka ayay qaadanaysaa waxa iyaduna la tilmaamaa in saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim arrinka ay isku raaceen walow markii dambe cali radia allaahu canhu uu yihi e, waa ka noqday haddana waxaa la tilmaamaa inuu dib haddana halkii hore ugu noqday wuxuu ihi musanifku raximahu اllah waidaa waطica jaariyatahu haddii uu u galmoodo sayidku addoontiisii aw jaariyatan ama addoon yamliku bacdaha uu qeyb ahaan leeyahay qeybta kalena cid kala leedahay fa awladahaa uu ilmo ka dhashado yani ilma uu markaa dee uu markaa uur u yeelo oo ay u uureysato ilma u dhasho falwaladu ilmahaasi horta xurun xor weeyaan ilmaha halkaa ku dhashay xor weeyaano dee addoontiisii wixii ay dhashay haddii la adoonsado isagiibaa addoonsan isaguna ubadkiisa addoonsan maayo markaa xor buu noqonayaa ilmihii waa addoontiisu markay dhasho addoon lala leeyahay markii ay u dhashana de iyaduna waa saas oo kale oo kolle wa yaala ku tacaliqo aynu arag soo aragnaybe waxaa laga soo qaadayaa addoontii inuu gebigeediiba la wareegay kadibna ay ilmahan u dhashay ninkana markaa qiimaha qeybteedii iyay ku yeelanaysa qaybtii markaa isagu lahaa qiimihiisi qiimihii qeybtaasi ayuu ninkan kale u celinayaa aw jaariyatan yamliku bacdaha faawladaha falwaladu xurun ilmahaasi xor weey ilmihii markuu xor noqdo waljaariyatu umu waladin lahu inantiina ama addoontiina umu walad ayay u noqonaysaayo dee wuu kala wareegayaa kii markaa lalahaana haddii lala maarata ay qof wada lahaayeen waa hadduu muusir yahay hadduu dee mucsir yahay oo aanu lacagtii iska bixin karinna qeybtiisa uunbaa umuwalad noqonaysa oo markuu dhinto qeybtiisii uunbaa dee xoroobaysaa qeybtii kale sideediiba iska ahaanaysa wa in awlada jaariyata bnihi inankiisa addoontiisii haddii uu ilmo ka dhalo falwaladu xuru ilmaha uu dhalay dee xor buu noqonaya ilmahaasi xor buu noqonaya oo shubhatulmilki baa meeshii jirto oo dee lama xadaynaya ninkan mar haddii aan la xadaynaynin oo sababta loo xadayn waayena ay shubhatulmilki tahay wixii inankiisu leeyahayo nooc markaa shubhatulmilki ugu sugantoo de xadiidkii baa yidhi anta wamaaluka liabiik markaa milki iyo lahaansho xaqiiqiya maaha aha laakiin shubhatulmilki baa meeshii taalla xadkana waxaa lagu dafcin jiray shubahaadka oo idraw lxuduuda bishubahaat bay ahayd marka xadkii baa meesha ka baxay xadka maxaa meesha ka saaray baa shubhatulmilki baa meesha ka saartay de kol haday shubhatulmilkigaasi xadkii meesha ka saartay ilmihiina waa inu xorno ilin ibnu zine ma noqonaya hadduu ibnu zine noqon lahaa in odayga la xadeeyey noqon lahay kol haddii aan isagii la xadaynaynin de waa inuu ilmihii ilmo markaa nasab la noqo oo isagii markaa uga abtirsanaya markaa de wuxuu noqonayaa sidii mid addoontiisa u dhashay oo kale oo halkaasaa markaa la ilxaaqinaya la raacinaya waayahay wa fi ljaariyati qowlaan haddaba addoontii ilmaha dhashay iyadu umuwalad ma noqonaysaa laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa labadaa qowl ee ku sugan kooda sixada badani annahaa umu waladin lahu waa inay umu walad noqonayso inay umu walad noqonayso iyaa markaa kii asaxa ahaa uu yahay maxaa yeelay waa tan ilmo xora u dhasha iyadoo ciladuna ahayd shubhatulmilki de markaa tu uu leeyahay una laga soo qaado wuu la wareegaya markuu la wareegana maxaa dhacaya de waxaa dhacaya inanki inuu ku yeesho qiimaheedii ila waa kan isagii kala wareegeen qiimihii addoontoo dhamaystiran iyuu inankiisii siinayaa addoontiina nin sidaa kula wareegay buu noqonayaa ilmahaana way u dhashay umu bay noqonaysaa markuu odaygu dhinto iyay sidaa ku xoroobaysaa kaasaa asaxa qowlka kale wuxuu leeyay may umu noqon mayso maxaa yeelay dee markan ay uurka qaadaysay addoontiisii maahayn inankiisaa lahaa isagu waxbaba kumuu lahayn qeyb xataa muu lahayn oo shariik mu ahayn sidii masaladii hore ee inankaa iska wada lahaa oo khaalis milki lwelad ayay ahay marka waqtulixbaalkii milkigiisa kumay jirine yaanay e, maarata umuwalad noqon mayso buu kaasi leeyahay laakiin dee waxaa laleeyahay wixii lagu dafciyey xadka oo ahaa shubatulmilki ayuunbaa halkana xoogga la siinayaayo waay waxaa laga soo qaadayaabaa baa la yidhi intii aanu ilmuhu calool gelin laxadaad ilbiriqsiya ka hor inay milkigiisa ay ku wareegtay qiimihiina uu markaa ku waajibay deetana ilmuhu calool galay isagiiyo iyadiyo markaa milkigiisii ku jirta marka waxaa lagu leeyay odayga meherkii waa lagu leeyay meherkii waa lagu leeyay shubha meesha dhacay qiimihiina waa lagu leeyay wuxuu yihi wain awlada jaariyata ajnabiyin hadduu ilmo ka dhalo qof kale oon isagana ahayn ilmihiisiina ahayn addoon uu leeyahay addoon cid kale leedahay cid aan isagana naftiisana ahayn caruurtiisiina ahayn addoon ay leedahay hadduu ilmo ka dhalo dee laba qaab unbuu kaga dhali karaayo binikaaxin inuu qabay oo de markaa uu guur kaga dhalay aw zinan ama markaa xumaan yani saddex buu kaga dhali karaa labo halka inoogu sheegaya midnaba inoo soo socotaa saddex qaab ay udhici kartaa in uu qabayo maaragtay eh, nikaax uu jiray meesha iyo in de iyo xumaani meesha ka dhacday iyo in ismoodsiis u dhacay saddexaasay noqon karta xaalad kaloo afraad ma jirto haddaba labada hore israaci haddii guur ay maaratay ilmahan ugu dhashay ama ay xumaan ugu dhashay falwaladu mamluukun ilmaha waa la leeyahay oo waa adoon ilmahaasi waa adoon yuu addoon u yahay lisaaxib iljaariya ninkii adoonta lahaa ayuunbaa wixii ay markaa u dhashana yeelanaya oo dee milkiga shaygu mamluugu wixii uu dhalo maali maaragtay hooyada unbaa la raaciya xagga milkiga oo hashu wixii ay dhasho de ninkii hasha lahaa unbaa laxdu wixii ay dhasho qofkii laxdaa lahaa unbaa kii markaa sumalka ahaa sumalka lahaa ama awrka baarqab lahaa waxba usoo raaci maayo de so waxba kuma laha meesha tanna markaa waa sidii oo kaleo nooluhu nooluhu wixii uu dhalo waxaa la raaciyaa un hooyadii xagga lahaanshaha xagga lahaanshaha hooyadii baa la raacinayaayo wixii markaa iyada ciddii lahayd iyunbaa tana kana yeelanaysa saasuu kuu yihi falwaladu mamluukun lisaaxibi اljaariyati kaa markaa jaariyada lahaa ayuunbaa ilmihiina yeelanaya waana ijmac masladu wa ijmaaca walaa tasiiru ljaariyatu addoontani markaa noqon mayso uma waladin lahu kan ilmaha ka dhalay uma walad u noqon mayso ilan ilmo xorama dhan ilmo addoonay dhashay wain awlada jaariyata ajnabiyin kaa ajnabiga addoontiisa haddii uu kaga dhalay ilmaha bishubhatin ismoodsiis oo uu mooday gabadhiisi gabadhiisii xorta ahay gabadh xor uu qabay gabadhii xorta ayada u qabay wuu tan mooday sidii bay markaa uu ugu tegayoo uur bay qaaday ilmay dhashay falwaladu xuru ilmaha ay dhashay waa ilmo xora oo de waxa weeye ninkani kumuu talagelin in ilmihiisa la adoonsado dhannigiisu wuxuu ahaa ilmo xora inay uqaadayso xaaskiisii taa xorta ahay marka danigiisa iyo malihiisaasi ictibaar buu leeyay oo de shareecadu had iyo jeer waxay u dadaashaa xornimada way ku dadaashaa waynagin marka ninkan melihiisii baa loo tixgeliyey kol haddii ku talagelkiisa uu sidaa ahaa sidii baa loogu marka xisaabayaa kii addoonta lahaa ee dhasheedana isagu doonayayna qiimaa la siinayo oo waxaa bixinaya kan ilmaha dhalay ka ilmaha dhalay laba shay buu bixinaya mahrulmithli wuu bixinaya oo meher waa lagu leeyi qaladkaasi meher baa ka waajibaya waxaa kaloo lagu leeyahay ilmaha ay dhashay haddii ay nool ku dhasho isagoo intaasaho markaa dhashay haddii addoon u ahaan lahaa wixii la kala siisan lahaa iyuu markaa kanu celinay falwaladu xurun buu ku yidhah daba waladkaas xor weeyaan waljaariyatu addoontuna laysat biummi waladin ummu walad ma aha uma aha lahu kan ilmaha dhalay filxaali hadda uma aha oo de maba lahaba addoontii isagu maba laha kol haddaanu lahayn ummu walad u noqon mayso wa in malakaha hadduu haddaba dib ka yeesho addoontii uu shubhada ilmaha xorta ah kaga dhalay iyuu soo iibsaday ama waabu dhaxlay ama waa loo hibeeyey qaab ay milkigiisa ku soo gashay milkigiisii bay soo gashay ilmo dambana uma dhalin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan umuwalad ma noqonaysaa marka ay milkiga soo gashay mise ma noqonayso axaduhumaa mid ahaani waxa weeye tasiiru uma waladin lahu umu walad bay u noqonaysaa xaguu ka eegay wuxuu ka eegay de mana ilmo xora u dhalin maye waa tii ilmo xora u dhashay addoontiisiina maan ahayn maye way tahay dee addoontiisii oo ilmo xora isaga u dhashay sayidkeedii bay caruur u dhashay marka addoonta sayidkeedii caruur u dhasha umu walad bay noqon jirtay wathaani ka labaad laa tasiiru bule waa kii ma noqonayso umu maxaa yeelay umuwalad waxay noqotaa marka ay uu ilmuhu calool galo iyadoo milkigiisa ku jirta laakiin iyadoon milkigiisaba ku jirin ilmihii calool galay umuwalad ku noqon maysa waa addoon caadi hadday ilmo dambe u dhasho isagii oo le markaasay umuwalad noqon haddii kale waxba umuwalad maahee dee waa la iibin karaayo waa lagu tasarufaya wa in waia buu yihi haddii uu u galmoodo jaariyatahu addoontiisii fawadacat ay dhasho maa lam yatasawar fiihi wax aanu ka wax aan aanu ka suuroobin yani aan marat qaabkiisu aanu noqon khalqu aadamiyin muuqaalkii khalqiga aadamiga muuqaal aadami wax aan u egaan haddii ay dhasho oo yani wasdad hilib oo kalun ay ka soo dhacdo oo dhicisay deetana wasdad hiliba ayuunbaa dhasha unbay dhashay wasdadii marka la fiiriyo waxba laga garan maayo fashahida arbacu min alqawaabili afar ka mid ah umulisooyinka ama dee laba ninoo markaa dhakhaatiirtii dee hawshan khibraddeeda lahayda yaa ka markhaati kacay annahu low turika haddii la dayn lahaayo caloosha uu kusii jiri lahaayo aanu soo dhaceen la kaana aadamiyan aadame ayuu ahaan lahaa hadday yidhaahdaan fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid waxa weeye annahaa tasiru uma waladin lo inay umu walad noqonayso wahaani ka labaadna annahaa laa tasir waa inaanay noqonin ilmo nool hadday dhasho waa umu walad oy sayidkeedii u dhasho hadday ilmo meydaho laakiin dhamaystiran dhashana waa umu walad hadday ilmo meydahoo muuqaal bani aadam leh oo sankii iyo indhihii iyo wixii ka muuqdaan dhashana iyaduna umu walad bay noqonaysaa intaaba muran kuma jiro bal xataa haddii ay dhasho wax muuqaal bani aadam oo qarsoonoo qofkii khibrad la uni uu garanayo oo halkaasi waa sankii halkaasi adigu waxba ma arkeysi lakin isaga kuleba kaasu takdiidka ka muuqdaa halkaas sankii buu noqonayay halkaas indhihiba saasay ahayen halkaas saasay ahayen oo muuqaal markaa qarsoon ay markaa ka arkayaan dadkii dadkii markaa ahlulkhibraha ahaa takdiid ay ka arki karayaan hadduu leeyahay umuwalad bay noqonaysa intaasoo dhan maxaa soo hadhay marka marka wax alla wax muuqaala mid qarsoon iyo mid muuqdo toona aanu lahayn wasdad oo kuusan un ay tahay waxaan markaa soo dhacay oo aan wax alla wax muuqaal bani aadana aan lahayn laakiin dee la og yahay inuu markaa yahay bani aadan bilowgii gabadhan ay dhicisay oo dhakhaatiirtii iyo dadkii markaa aqoonta lahaa ama qawaabishii umulisooyinkii ay leeyihiin waa ilmo ilmo bilaab mayuu ahaa waxan sidaa hadday yidhaahdaan umuwalad ma ku noqonaysaa mise ku noqonaysa mudqada mudqadaa soo dhacday umuwalad miyay ku noqon mise ku noqon maysa bay labada qowl ku sugayihin qowlka hore wuxuu leeyahay umuwalad bay noqonaysaa oo wuxuu raacinayaa ciddadii hadday ciddo tirsanaysay oy dhicin lahayd oo waslada hilibkauna ay dhali lahayd de way ciddo bixi lahayd saasay ku ciddo bixi lahayd dee tanna waa lamid une ha la raaciye buu le qowlkan dambe waa muctamadkiiye wuxuu leeyahay maya ma noqonayso maxaa yeelay meesha umulwelad baa la doonaya welad waxna welad lama yidha umu waladin baa la doonaya welad hooyadii weladba isagaa waa waa mudqe mudqada welad lama yidhaahdo waanay ka duwan tahay arrintii ciddada oo dee ciddadu baraaaturaxim in markaa raximkeedii uu soo faaruqaa la doonay waanu soo faaruqay kol hadduu soo faaruqay ciddadii dhamaatay ciddadu taasay markaa iyadu ahay welad iyada khasab may ahayn in wixii caloosheeda ku jira uu soo baxay wixii caloosheeda ku jirana uu soo baxay laakiin halkan de waxaa la doonayay welad inay markaa dhasho welad ma noqon karayso taasaa muctamada haddaba wuxuu ku yidhi axkaamtii buu u gudbey walaa yajuusu ma banaana baycu ummi lwaladi umulwaladka aada soo baratay in la iibiyaa ma banaana walaa hibatuhaa in la hibeeyaana ma banaana wala alwasiyatu bihaa in cid loo dardaarmaana ma banaana oo dee markaa axaadiistii aynu tilmaamaynay ee sheegaysa inay gabadhani xoroobayso markii uu dhinto yaa ku tacalluqday bal dee nahyi yaaba soo arooray in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey can beyci ummahaati alawlaad laakiin isagana maqaal baa ku sugan sidoo kale cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu markii uu khudbeeyey waa kii yihi ijtamaca ra'yii warayu ra'yu cumara calaa ana ummahaati alawlaadi laa yubacna waana alaana araa baycahuna iyo cumar waxaanu isku waafaqnay umahaatulawlaadka inaan la iibinin imikase anigu waxay ila tahay in la iibiyo buu yihi cabiidatu salmaani oo ardaygiisii habaa ku yihi ra'yuka maca aljamaacati jamaca markii aada la socoteed saxaabada kale wixii aada isla garateen aad isla aragteen iyo axabu ilay inaan aanu jecelnahay min ra'yika waxdag waxaad keligaa aragtay wixii aad markaad saxaabada isla joogteen isla aragteen iyaanu ka jecelnahay markii dambena cali laftiisu inuu markaa u noqday oo uu yihi iqduu fiihi maa antum qaaduuna fainii akrahu an ukhaalifa aljamaaca war jamaacada inaan khilaafo waan karaaheysanaya anigu wixii aad xukumaysaan xukuma oo sidaa dee jamaacada hore ay ahayd ee loo xukumi jiray isaga xukuma markaa lahaanshaheedii lama wareejin karo naqlu waxaa banaan xorayn inaad xoraysubaad ku samayn karta laakiin ma iibin kartid ma hibayn kartid qof kale uma dardaarmi kartid oo wima ansaay wayajuuzu waxaa laakiin banaan istikdaamuha in la adeegsado oo guriga ay ku khidmayso ilan intaad nooshahay waa addoontaadi intaad nooshahay waa addoontaadi way ku adeegaysa wa ijaaratuha waad kirayn kartaa oo shaqaale ayaad ka dhigi kartaa oo lacagtiina adaa qaadanaya wayajuuzu waxa banaan waduhaa ku istimtaac inuu ku istimtaaca ninkii sayidkeedii oo iska jimaaco way u banaan tahay waayahay wa fii taswiijiha guurinteedase halaathatu aqwaalin saddex qowl baa kusugan ma lasii guurin karaa saddex qowl baa kusugan asaxuhaa saddexda qowlka ugu sixo badani waa jadiidkiiye annahu yajuuzu lahu waa inuu u banaan yahay maxaa yeelay dee raqabadeeda isagaa le manaaficdeedana isagaale le istimtaaceedana isagaa le haddii uu markaa guuriyo de sidii addoomt addoomihiisa kale u guurin jiray ayuunbuu tanna u guurinayaayo waa caadi arrintaasina ma keensanayso naqlulmilki ma aho dee raqabadeedii meel uma wareejinin wathaani ka labaad laa yajuuzu buu leeyahay ma banaana xataa hadday iyadu ogolaato oo ay tidhaahdo iguuri inuu guuriyaa ma banaan maxaa yeelay dee gabadhan lahaanshaha uu leeyahay waa lahaansho aan maaragtay dhamaystirnayn waa kan aan ku tasarufi karayn een iibin karayn aan hibayn karaynin markaa dee idan bay u baahan tahay idankiina iyadii weli waa addoono may dhammaystirminoo qof idan buuxa bixin kara ma aha markaa in la guuriyaa ma suuroobeyso sidii sayibadii sakiirada ahayd ee yarayd oo kale ayuu markaa kala mid dhigaya wahaaliuka saddexaad yajuusu lahu biridaaha hadday iyadu fasaxday ogolaato iyay u banaan tahay buu leeyahay oo dee wuxuu ka eegayaa xaq xornimo iyaa u sugnaatay oo milkigiisii daciifisay markaa wuxuu u baahanya markuu guurinayo inuu iyadii fasax ka haysto saddexda qowl waxa ugu xoog badan kaa hore maxaa yeelay istimtaacii isagaa iskale lahu an yastamtica biha marka istimtaacii isaga uu leeyahay de waa uu guurin karayaa cid kale nikaax wuu ugu wareejin karaya wa tactiqu umulwaladi umulwaladku waxay ka xoroobeysaa bimowti waxay ku xoroobeysaa bimowti sayid sayidku markuu dhinto iyay xoroobeysaa weliba min ra'si lmaal raasimaalkay ka xoroobeysaa maxaa loola jeedaa haddaanu wax kaleba ka tegin xoolo kaleba kamu tegin iyadunbu ka tegin way xoroobeysaa la odhan maayo ulu baa xoroobaya oo uluseyn baa u haraya warasada iyo waxaasi ma ma socon iyadu toos bay u xoroobeysaa weliba waxay ka horeynaysaa waxyaalihii meydka tarikadiisa ku tacaluqi jiray deynkii wasaayaagii irigii munatu tajiiskiisii isaga diyaar garay waxaaso ka horeysa watactiqu um lwaladi bimowti sayidi min rasi lma waay wain janad hadday dhib geysato um lwaladi gabadhan umulwaladki hadday dhib geysato fadaaha lmawlaa sayidka ayaa furanaya oo waajib bay ku tahay inuu madax furasho u sameeyo lacag ka bixiyo muxuu ku furanayaa biaqali اlamrayni labada arimood kooda yaraada min qiimatiha qiimaheeda aw arshi ljinaayati wa arshi ljinaayati iyo arshuljanaayaha dhibbay geysato qof baabay dishay si khaaa ah. si khaaa ah bay qof u dishay dee magtii baa waajibaysa qofkaa magtiisii iyadii markaa hadde waa adoon casabo iyo caaqilo iyo waxba looma doon doono maxaa la samayn iyadii baa la iibin lahaa haday adoon iyo addoonkii isagii qofka addoonkee wax geystay sida khataa wax ugeystay in isagii la iibiyo weeyaan haddaba tani maanta waa umuwaladoo lama iibin karayo waa umuwaladoo lama iibin karayo maxaa la samayn haddaba ma qofkii dhibaatadu ku dhacday baa iska tag la odhan de macquul maaha taasina waxaa la eegi maxaa loo iibin kari waayo dee waxaa loo iibin kari waaye sayidkay ilma u dhashay markaa sayidkaa ka mas-uula sowmaa iibin la-aanta isagaa keenay sababta loo iibin kari waaye isagaa lahaa soo ma dee waxaa le haddaba dhibkii geysata ka baxa muxuu kaga baxayaa haddaba wuxuu kaga baxayaa wuxuu leeyahay maxaa idin waajibay boqol halaad boqolka halaad haddaanan anigu aanay ilma ii dhali lahayn sow iyadun lama iibiyeen oo intay gaadho lama eego hadday idinku filaataan hadda boqolkii kala bixi lahayde hadday ka yaraatana intaasunbaad la tegi lahayde markaa marnaba aniga wax siyaada alla ima soo raaceen anuu addoontumaa rinsejiyey soo ma hala qiimeey kolkii la qiimey hadday konton halaad noqoto de kaas iska bixinay hadday soddon noqoto soddonkaasu siinay hadday toban noqoto tobankaasubuu siinay hadday laba boqol noqotona boqolunbuu siinay ila waxoodi wax ka badan qaadan maayaan markaa fadahaa biaqali اlamrayn labada arin koodii hooseeya ee yaraada oo min qiimatiha qiimaheedii iyo wa arshi ljinaaya wow in laga cabiro baa fiicna sidaan hore soo marnay lakin sheeku aw buu isticmaala iyo wa arshi ljinaaya jinaayaha arshigiisii labadaa kolba ka yaraaduu bixi haddaba halkaa markay marayso oo uu sidaa sameeyey fain fadaahaa hadduu furto biqiimatihaa qiimaheedii ku furto oo maarata qiimaheedi oo dhamaystiran ayaa ya ka yaraaday makti qiimaheedo dhamaystiran buu bixiyey saasi markay dhacday uma janat haddana waxay geysatay jinaayatan ukraa dhib kale qof kale haddana dishay fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yafdiiha wuu furanayaa fi thaaniyati mar labaadkana aydan sidoo kale biaqalil amreyn labadii arrimood ee markii horeba ku furtay oo kale iyunbu sida u yeelaya imikana ama mag dhamaystiran ama de qiimaheedu uu ka yaryahay iyuu bixinaya oo maxaa dhacay dee sidii tii horeba u bixiy tala u bixinaya ilan isagaa hor istaagay iibkeedii saasuu leeyay wathani ka labaad wuxuu leeyahay anahu yushaariku war ninkan wax dambe loo soo raaci maayo sayid kol hadduu qiimaheedii oo dhamaystiran bixiyuu qiimaheedii buuxiyey wax dambe laguma le hadaba maaa la yeeli ninkan ma iska tag baa loodhan may yushaariku lmajniyu calayhi haaniya kan marlabaadka dhibka loo geystay wuxuu la wadaagi almajniya calayhi awalan kii marka hore dhibka loo geystay fii maa akhada wixii uu qaatay buu la qaybsan oo wayashtarikaani fiihi waxay ku qaybsani alaa ku wadaagi calaa qadri ljinaayatayn labada jinaayo ay leekaayeen kolkii hore nin bay dishay oo boqol halaad baa ka waajibay deetana waa la eegay wixii oo adu wax markaa konton halaad noqda wax soddon halaad noqda ayaa qiimaheedii noqda intiibuu bixiyey kolkuu intii bixiyey iyay marlabaadkeedana qof dumara dishay si khaaa ah. ama dee camdi ay u disho markaas yarahdeen mag baanu doonina reerkooda magtii gabadhaasi de waa konton iyana qoladana konton bay dooneysa qawlka hore wuxuu leey sayidkii unbaa kontonkana laga qaaday kontonkana ama dee soddon labaad baa laga qaaday koldi qiimadii hore soddon ahaa iminkana waa la qiimeyn marka jiraan labaad ay geysatayo hadday soddonkii un tahay soddonkii unbaa haddana laga qaaday tawjihiisana waynu sheegnay kan labaad wuxuu leey may sayidkii mar damba lagu soo noqon maayo maxaa lagu soo noqon waayo dee ninkani waxaan aynu u qaamaynay oo ah inuu gabadhan ilma ka dhalay de wax hal mar dhacay buu ah markaa mar koobaadkii markii qiimaha laga qaadayay waxaynu ka soo qaadaynay in gabadhiioo lagu leeyahay qaan uu isagu gabadhii maalan dilayba deetana la yidhi ciddii aanu iibin lahayn adaa dilay dee nasiib oo sidaa looga qaado de waxaasna wax hal mar dhacayo weeyaan marka hal mar buu ninkani waxgeystay oo arrintiisana ay ahayd kadibna shareecadii baa xukunkan saartay isagii markaa hadii hal mar qiimaheedii oo dhamaystiran uu bixiyey isagu wiii uu marka hor istaagii uu sameeyey uu ka soo baxay wiii ka wajibay qiimaha unbu aha hal mar un baana laga iibin lahaa intaa wax ka badanoo laga qaadaana may jirteen markaa isaga dib logu soo noqon maayo kan dambe markaa muctamada maxaa la sameyn marka qoladan dambe qoladii hore u tegayaan markaasiba maxaa qaadateen wax soddon halaad noqdo maxaanad lahaydeen boqol halaad annana konton baanu leenahay haye isku dara waa boqol iyo konton saddex meeloodow meel baad idinku leedi anaguna labaanu leenahay markaasay leeyihin haddaba soddonkii a qaadateen toban iska soo celiyo labaatanna haysta saasay noqonaysa oo waxaa la eegayaa say isugu dhigmaan waa isku libilaamayaan saw ma qolana boqol bay qolna konton bay leedahay soddonkii saasay u kala qaadanayaan si ay isugu libilaaamaano qolana labaatan kun bay qaadan labaatan halaad bay qaadan qolana toban halaad wax udhigma iyay qaadanaysa tu afraad haddii haddana disho saasoo kale unba haddana la yeeli waa la isku dari un haddano qolo walba haddana intay leedahay un baa layeeli dhib shanaad dhib ad saasuna u socoto intii horunba layskula noqnoqonayaayo kolba qoliyihii hore iyunbaa dib loogu noqonaya saasay noqonaysa waa la isku wadarayaan dib baa la wadarayaa markaasaa dib loo qaybsanaya wuxuu yihi wa in aslamad hadday islaamto umu waladi النصrانiي ku kristana umuwaladkii yaعni mid kristana adoon uu lahaa ay ilmo u dhashay de markaa umuwalad bay unoqonaysa waa dimiyo w lagu dhe axkaamta iسlamka lagu socodsiinaya waxay unoqonaysaa umuwalad haddaba haddii umuwaladkiisii de gaalad bay ahayd markaa hore way islaamtay haddaba iyadi baa islaamtay gaalkana maxaynu diidanay inuu muslim adoonsado waa tii la odhan jiray iska iibi imikana wixii waa umuwalado lama iibin karayo maxaa la samayn marka xiila baynahu wa baynaha waa la kala dhex geli see loo kala dhex gelaya yacni waa laga kaxaynayaa gurigiisa oo dee dad markaa lagu kalsoon yahay baa loo dhiibaya halkaasi la joogeysa wa anfaqa calayha nafaqadana isagay ku leedahay kaa gaalkaa ilaa an yamuuta ilaa intuu ka dhimanayo oo fatactiqa ay xoroobeyso marka hadda hadduu yihahdo maxaa biilkeeda ay saar de iskaba xoraa baynu leenahay maadamka waa xorun iska dhe intaasaa kaaga xihanta waxba biilnaha bixinin waxaad tirahdaa an waan xoreeyey bes haddaad waan xoreeyey tiraaho biilku kaa dooni mayno laakin kol haddaad adiga haysato weli haddaad leedahay maaragtay addoon ha i ahaato waana islaamtay annagu maarata inaad adeegsato ku ogolaan mayno nafaqadiina waa kugu leedahay ilan adigaa leh haddii ay shaqaysana wixii ay isagaa qaadanaya kasbigeeda isagaa qaadan baab اlwalaa-i wuxuu ku khatimay musanifku raximah اllahu tacaala abwaabtii ciqiga ama xoreynta addoomaha walaagii walaagu waxa weeyaan waa waa casabanimo dhaxal keenta waa waa nooc casabanimo ahoo qofku uu ku dhaxlo ciddii uu xoreeyey oo qofkii uu xoreeyey iyuu dhaxalkiisa yeelanayaa haddii casabadii xigtadiisa ahayd la waayo wuxuu yihi waman cataqa calayhi qofkii uu ku dul xoroobay mamluukun addoon uu lahaa addoon addoon addoon qofkii uu ku dul xoroobo siduu ugu dul xoroobay bimilki lahaanshihii uu yeeshay baabuu ku xoroobayba sida hadduu aabihii ahaa iyo hadduu inankiisii ahay waxaas dee waynagii soo marnay aw biictaaqii ama xorayn uu isagu xoreeyey buu ku xoroobay isagaa yidhi waan ku xoreeyey aw biictaaqi gayrihi canhu ama cid kale oo isaga ka xoraysay biidnihi oo isagu u idmay oo uu yihi addoonkaaga iga xore ama markaa lacagha kaga xoreeyo ama bilaashha kaga xoreeyo aw bitadbiirihi ama uu ku xoreeyeyba inuu markaa tadbiir oo dee mudaber uu ka dhigayo uu yihi markaa dhintaad xoroobaysa deetana intuu dhintay sidii uu ku xoroobay aw bikitaabatihi ama caqdulkitaabo ayuu la galayo de lacagtii iska bixi bu markaa bixisana waad xoroobisa sidiiba uu ku xoroobo aw bistiilaadihi ama umuwaladnimo uu ku xoreeyayo de uu ka dhashaday ilma ay markaa u dhashay kadibna ay markaa sidaa ku xorowday addoontii waxaasoo dhanba fawalaa-uhu lahu welihiisa isagaa yeelanay kaa uu ka xoroobay iyaa welihiisa yeelanaya oo haddii casabadii kale la waayo dhaxalkiisa isagaa qaadanay wain cataqa hadduu ku xoroobo cala lmukaatabi adoonkii mukaatabka ahaa cabdun adoon hadduu ku xoroobo oo siduu ugu xoroobaya dee sayidkii baa u ogolaaday inu wax xoreeyo sheekhuna waa kii ina soo yidhi walaa yuctiqu ilaa biidnihi isago kii ina soo yidhiba walaa eh, mxuu walaa yahabu walaa yarhanu walaa yuctiqu walaa yuxaabi ilaa biidni sayidi isagu markaa waxaad mooddaa inuu arkayey mukaatabka haddii sayidkiisu u ogolaaday inuu xoreeyo inuu markaa xoreyn karo isagu saasu daahirka hadalkiisu ahaa halkana sidee ad moodaa inuu ku socdo lakin wanaga in idhaa halkaa muctamedku waxa weeye xoreyn awood uma lahay mukaatabku cala muctamed lakin waa laba wajhi weeyaan haddaba wejigii sheekhu halkaa uu kusoo socday haddaynu ku soconno oo sayidkiibaa u ogolaadayoo addoommahaaga wixii aad u aragto xoree ku yidhi markaasuu qaar xoreeyey haddaba addoonkaa uu xoreeyey fa fii walaa'ihi cidda walaagiisa yeelanaysa qowlaani laba qowl baa ku sugan fa fii walaa'ihi fa fii maaragtay walaa'ihi waxaa ku sugan qowlaani laba qowl baa walaagiisani ku sugan yani fii mustaxiqi walaa'ihi axaduhumaa mid ahani waxa weeye anahu limawlaahu mukaatabka sayidkiisa ayaa walaaga ku yeelanaya addoomaha xorey ilan isagii waa adoon mukaatabkii waa adoon walaa ma yeelan karo kol haddaanu walaa yeelan karin ciddii isagaba hadday xoraysa walaagiisa lahayd iyaa kana walaagiisa yeelanaysa wathaani ka labaad waxa weeye annahu mawquufun wuxuu uu alla hakinaya walaagaasi wuu xidhay wuu xaniban yahay oo wuu xidhan yahay wuu hakisan yahay muxuu ku hakisan yahay calaa cidqihi isaga xornimadiisa mukaatabkan kadaana muctamada marka san lagu soco fain cataqa haddii uu xoroobo mukaatabkii fa huwa lahu kii uu xoreeyey walaagiisana isagaa le isagaa xoreeye wain cajaza nafsahu haddii uu iska bixin kari waayo lacagtii istacjiiziyo yihahdo lacagtii ma bixin karayo addoon baan iska ahaanayaana falwalaau limawlaahu mawlihiisii sayidkiisii iyunbaa walaagii yeelanayna si waa kan ku soo halay wuxuu ihi wain tasawaja hadduu guursado cabdun addoon lirajulin nin uu leeyahay bimuctaqatin gabadh markaa la xoreeyey lirajulin oo nin kala xoreeyey hadduu guursado oo fa atat minhu ay ka keento ay kala timaado biwaladin ilmo ilmo u dhasho kaana walaau lwaladi ilmaha ay dhashay welihiisa waxa yeelanaya limuctiqi amati addoonta kii xoreeyey nin baa addoon leh ninna addoon buu leeyay kii addoonta lahaaba addoontii xoreeyey kii addoonka lahaana addoonkiisiibuu u dhisay addoontii tii la xoreeyey amada iyadoo addoonaaba loo dhisay kadib intaanay uur qaadin iyaa la xoreeyey iyadii kadib bay ninkeedii addoonka ahaa ilmo u dhashay ilmahaasi xor buu noqonaya ilna hooyadii xoraa dhashay gabadh xoraa dhasho la xoreeyey xor buu noqonaya laakiin dee xornimadiisu waa mid addoonnima ka horreysay illa hooyadii addoon bay ahayd aabbihiina imikaabu addoon yahay markaa walaabaa isaga laftiisa lagu yeelanaya yaa ku yeelanaya kuwan hooyadeed walaaga ku lahaa ee xoreeyey iyaa isagana walaagiisa yeelanaya inta aabbihi addoonka yahay fain uctiqa abulwalad haddii haddaba aabbihiina la xoreeyo markaa kadib oo isagana ninkii lahaa xoreeyo bacda dalika markaa dabadeed waayo fain uctiqa alabu bacda dalika e, injara wuxuu u jiidmayaa alwalaau injara alwalaau walaagii wuxuu u laabmayaa u jiidmayaa ka jiidmayaa min mawla ummi hooyada kii xoreeyey wuu ka jiidmayaa ilaa mawla abi kii aabbaha xoreeyey iyuu u laabanaya waa laga jiidanaya sayidkii hooyada ayaa markii hore walaaga lahaa walaaga ilmaha laakiin kolka aabbihii la xoreeyo xaggan uusoo noqonaya walaagi oo sababtu waxa weeyaan baa la yidhi walaagu waa nooc nasab oo kale ah nasabkuna dee xagga aabbaha ayaa uu dee maraa xagga hooyada wuxuu maraa un markii aabbihii aanu suuragalka ahayn oo aabba aanu jirin marka maanta inta aabbihii addoonka yahay dee xaggana waxba soo mari maayoona walaag jiri maayo marka xaggii hooyada ayuu walaagii ka jiraya markii aabbihii la helo walaagii xaggiisii u ka suuroobana xaggan uu soo noqonayaa wa in uctiqa jadduhu haddii awowgii ilmaha la xoreeyo walabu mamluuku iyadoo aabbihii weli addoon yahay eeg hooyadii waa la xoreeyey kadib u isagii dhashay ciddii hooyadii walaaga ku lahayd ba isaga walaagii ku yeelatay aabbihii weli waa addoon awowgiina waa addoon awowgiina markaa cid saddexaad baa le awowgii baa la xoreeyey kolkaa awowgii la xoreeyey ayaa waxaa laysku haystaa walaagii qoladan hooyada xoraysay ay haysatay qoladii awowga xoraysatay ma yeelanaysaa faqad qiila waxaa la yihi laa yanjaru ka soo jiidmi maayo min mawla اlummi hooyada markaa mawlaheeda walaagu ka soo jiidmi maayo ilaa mawla اljaddi oo kaa markaa awowga xoreeyey xaggiisa tegi maayo saas iyo qola oo waxay leeyihiin de waxaan aabbuhuu soo mari lahaa aabbihiina waa addoon ila wixii nasab baynu ku betelaynaa nasabkuna aabbuhuu soo maraa markaasu awowga gaara maanta aabbihii waa addoon waxba soo mari maayaan marka halkaasuu iska joogayaa waqiila waxaa kale oo la yihi waa muctamadkii yanjaru mayane waa jiidmaya aggii aabuu tegay aggii awogu tegay mawlaljadki ayuu tegaya sababtoa ah waxaani waa sabab wax lagu dhaxlo awowguna dee aabbuhu la mid aha marka aabaha la waayo awowga ayaa dhaxalka booskii aabaha soo istaagi jiray marka iminkana waa sidii oo kale isaga ayaa markaa mawaalidiisii iyaa meesha soo geli markaynu sidaan idhaahno haddaba xaggii mawlaljadkii uu tago fain uctiqa abu bacda daalika haddii haddana markaa dabadeed aabbihii la xoreeyo in jara mar labaad buu haddana soo weecanayaayo min mawlaljaddi mawlaljadkiibuu ka imanayaa ilaa mawlalabi ciddii markaa aabbaha xoreysay ayaa walaagii uu markaa u imanaya qoladaas ayuu ku dambaynayaa saas weeya kaa damba markaa muctamad wuxuu yihi waman habata lahu lwalaau qofkii walaa yeesha oo dee ama adoonka xoreeyey ama ciddii u xoreeyey ay dhashay saas oo kale fa maata qofkii walaaga lahaa hadduu dhinto ee addoonkan xoreeyey intaqala daalika walaagii wuxuu u gudbayaa ilaa casabaatihi isaga casabadiisii casabadiisii oo keliyu u gudbayaa duuna saa'iri lwarahati dhaxlayaashii kale sukadood oo iyaga waxba tegi maayaan sidaa daraad casabadiisi o kale inankiisii aabihii aawowgii saas yuqadamu waxaa la hormarin alaqrabu falaqrab si u kala dhow dhow yihiin oo maxaa ugu soo horeynaya jihatulbunuwa waa kana wuxuu ku yidhi fain kaana lahu qofkan wax xoreeyey hadduu lahaa ibnun inan u dhalay aw abun ama aabe ibnun wa abun saasa sax aw abun daarilmanhaaj baa qoraysaan filaya fain kaana lahu ibnun wa abun weeyaan haddii inan iyo aabe uu leeyahay inaan udhalina u jooga aabihiina wuu nooli isagii baa dhintay muctiqaaye addoonka xoreeye walaagii falwalaau lilibni inankaa walaaga aabuhu ma laha maxaa yeele jihat lbunuwa muqadama calaa jihat lubuwa faraaidkaiyo dhaxalka marka la joogo dhinaca markaa faraca ayaa xoog badan wain kaana lahu abun wa ahun aabbe iyo walaal hadday meesha joogaan falwalaau lilabi de aabbaha ayaa yeelan aabu walaala u xijaabi jiray wain kaana lahu ahun min abin wa ummin akh shaqiiqa hadduu waau min abin iyo walaal xag aabbaah falwalaau lilakhi min alabi wاlumi akha shaqiiqa ah ayaa walaagii yeelanaya sidii dhaxalkuba ahaa khilaaf baa ku yar jira halkan oo qolaale waa isku mid maxaa yeeley hooyadu marka horeba walaaga shaqo kumay lahayn aabbaha unbaa walaaga lagala kulmaya aabihiina way u siman sida eh, muctamidka waa sida wain kaana lahu akun wajadun ak iyo jad hadday jiraan walaal iyo iyo awow fafiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay ana alwalaaa lilakhi walaaga waxaa iskale walaalka waana muctamedkii oo awowgii walaalkaa ka mudan sababtuna waxa weeye waxay meesha usoo galeen aabbihii aabbahan la waayey aabbahana walaalkani waa faraciisii jadkuna waa asalkiisii wاlfarcu aqwى min alasl farca ayaa ka awleysan oo ka mudan asalka markaa maanta walaalka ayaa ka xoog badan awowgi marka walaaga la joogo wathaani ka labaad anahu baynahuma waa way siman yihiin ha loo qaybiya buu leeyahy oo awowgii iyo walaalkii hala simo akha laga hadlaya marka waa akh shaqiiqa ama akh liab wain kaana low haddii uu meeshan jiro ibnu akhin muctiqu ama xoreeyuhu miduu adeer u yahay oo walaalkii dhalay wa camun iyo mid isaga adeeru ah oo aabihii la dhashay fal walaa walaaga waxaa iska yeelanaya libnil akhi baa iska yeelanaya ka uu isagu adeerka yahay baa qaadanaya maxaa yeelay dee kaasaa ka dhowo ata aggii dhaxalkiiba isagaa ka horreyn jiray siday un weeyaan bal ibnulakhu halkan xataa awogii u ka horeynaya alikhwa wa banuuhum jadkii way ka horeynayaan camkana hadalkiisa badaa wain kaana lahu camu wabnu camin adeer iyo in adeer hadduu leeyahay falwalaau lilcami dee adeerka iyaa asalkii isagaa markaa ilan ibn camku isagu soo marayaa camkii baa yeelanay wain lam yakun lahu casabatu haddii aanu casababa lahayn kan wax horeeye intaqala alwalaau walaagii wuxuu u gudbi ilaa mawaali isaga ciddii xoraysay muctiqulmuctiqi isaga ciddii xoraysay iyuu usii gudbi uma kuwaa dabadoodna muctiqaa dabadiina ilaa casabatihi ilaa casabatihi mawaalidiisa casabadoodii yani marka ciddii isaga xoreysay casabadiisii ayuu da usii gudbaya calaa maa dakartu qaabka aan soo sheegnay iyun baad usii wadaysaa wey wain actaqa cabdan hadduu addoon xoreeyo uma maata kadibna uu dhinto yaa dhimanaya kii xoreeyey waaba axmed ka soo qaad addoon buu lahaa adoonkii wuu xoreeyey dhaxalkiisa isagaa qaadanaya haddii casabo ka sokaysay aanay jirin haddaba intii aan addoonkii la xoreeyey dhiman iyuu axmed dhintay uma maata wuu dhintay marka axmed baa dhintay muctiqi xoreeyaha ah wa taraka wuxuu ka tegey ibnayni laba inan maxamed iyo cumar ka soo qaad maxamed iyo cumar buu ka kala tegey waaya uma weli haddaa kii la xoreeyey wuu noolyahay la soo uma maata haddana waxaa dhintay axaduhuma maxamed iyo cumar maxamed ka soo qaad maxamed baa haddana dhinta soo garan mayse wa taraka maxamed wuxuu ka tegey ibna inan buu ka tegey inankaana maxaynu ku magacabana isagana cali ba ku magacaabo isagana cali maxamed axmed baa meesha joogto axmed waa ninkii xoreeyey marka cali maxamed axmed iyo iyo cumar axmed baa markaa meeshii jooga soo ma waaya halkaa markay marayso uma maata alcabdulmuctaqu addoonkii la xoreey baa markaa dhintay deetana yaa haddaba walaagiisii yeelanaya famalauhu famaaluhu buu ku yihi xoolihiisu lilkubri ka u soo weeyaan kubri macnaheedu waa aqrab alwalaau lilkubr ah, ba iska hagaajiye lilkubri ka kalaaba ka weynaan kara ilan isagoo adeer adeero ah maanad arag mid adeerki mid adeerkii ka weyn maad arag qof adeerkii ka weyni wuu jira marka lilkubri weeyaan bimacna alaqrab kan soo dhow oo cumar ah ila waa cumar axmed oo muctiqi inankiisii tooska ahaa wey kan kale meesha joogaana waa cali maxamed axmed waa loo dhexeeyaaba markaa cumar baa ayaa dhaxalkii yeelanay wahu eh, famaaluhu lilkubri min alcasaba casabada kooda soo dhow iyaa yeelanay wahuwa bnu lmawlaa waa kii muctiqa ahaa ee xoreeyaha inankiisa wey duuna bni bni lmawla ku awowa u yahay maya kaasaa markaa imaa wa in maanta hadday dhintaan ibnaahu labadii inanba hadday dhintaan ee axmed dhalay maxay kala ahayeen maxamed iyo cumar hadday labadiiba dhintaan addoonkii kii la xoreeyo weli nool kii la xoreeyey oo nool ayuu axmed dhintay wuxuu ka tegay maxamed iyo cumar haddana maxamed iyo cumarna way dhinteen kiina weli wuu wa wakhallafa axaduhumaa labadoodii midbaa wuxuu ka tegey maxamed ba ha noqdee ibnan hal inan buu ka tegey oo dee calia ah. waaya walaakharu ka kale waa cumare tiscatan sagaal inan buu ka tegey sagaal buu kani ka tegey kana inan buu ka tegey waaya xoolihii axmed hadday dhexlayaan sidee u kala qaybsan sagaalkaasi eeg markii hore axmed baa dhintay wuxuu ka tegey maxamed iyo cumar maxamed iyo cumarna way dhinteen waxay ka tegeen cali oo kani uu ka tegey iyo sagaal kani ka tegey xoolihii maxaa la samaynaya xoolihii axmed ka tegey inta laba loo qaybiyo iyuu nus cali iska qaadanaya ilan aabihii baa dhaxalka lahaa aabihii dhaxalkiisao dhamaystiran buu qaadanaya sagaalkan kalena intii aabbahood qaadan lahaayee cumaroo nuski kalaa iyo isugu tegayaano de sagaal meelood u kala jabsanaya laakiin walaagii wuu ka duwan yahay halkaa walaagii muxuu ku yidhi uma maata alcabdu toban oo nool cali iyo sagaal kan ay ilmaadeerka yihiinoo nool iyuu addoonkii dhintay alcabd lmuctaq addoonkii la xoreeyey baa dhintay kaana maaluhu baynahum xoolihiisii waxay u qeybsanayaan calaa cadadihi sida madaxyadoodu ay yihiin toban b toban loo kala qaybiyo cali halkan dhus la siin maayo cali halkan dhus lama siinayo maxaa la siinayaa toban meelood oo meel baa la sin hal qoriyo toban ka mid a la siinay oo maxaa labada arrimood loo kala kaxeeyey waxaa loo kala kaxeeyey eeg walaaga isaga lama dhaxle waxbaa lagu dhaxlaa laakiin markan hore horta aabayaashood baa wax dhaxlay de oo xoolihii axmed ka tegey maxamed iyo cumar baa dhaxlay waan loo qaybin uune laakiin way kala lahaayeen walaaga laakiin waxba kuma dhaxlina ah, laakiin way haysteen uun marka waxay sugayen intuu addoonku dhimanayo addoonkii oo aan dhiman iyo iyagii dhintay waxba kumay dhaxlin marka walaagii wuu gudbay uun sagaalkan unbu tobankan unbu u gudbay tobankani markaa walaagii si siman ilan markaa u addoonku dhimanayo baynu eegeyna markan addoonku dhimanay yaa ugu soo dhow dee tobankanaa u siman kol hadday tobankani u siman yihiin dhaxalkiisii si siman yay u qaadanayaan sidaa weeyaan halkaa kala soco likulli ibnin ibni kastoo kamidii cushruhu toban meelood oo meel ayuu yeelanayaa saasaad markaa u qaybinaysa walaa tariu nisaa dumarku kuma dhaxlaan bilwalaa'i walaaga waxba kuma dhaxlaan ilaa man actaqna qofkii ay xoreeyeen unbay ku dhaxlaan oo de gabadhu addoonkii ay xoraysay walaaga iyadaa kule oo dhaxalkiisa iyadaa qaadanaysa aw actaqa man actaqna ama kii ay xoreysay kii uu xoreeyey iyuunbay dhaxay markaa kii ay xoraysay way dhaxlaysaa kaa ay xoreysay wixii uu xoreeyana way dhaxlaysaa aw jara alwalaau ilayhinna ama walaaga aw jara alwalaaa dhe aw jara alwalaa'a ilayhinna ama walaaga uu u soo jiiday man actaqna markaa ciddii ay markaa ay xoreeyeen oo waa maxay dee waxay xoreysay Eh, nin bay xoreysay addoon ah caruur buu lahaa caruurtaasi walaaga waxaa ku lahaa hooyadii ciddii xoreysay markaase iyaduna isagii xoreysay dee wala walaagii carruurtaasoo dhan isagaa usoo jiiday oo xaggeeda soo marinaya kuwaana markaa dhaxalkooda iyada ayaa yeelanaysa wuxuu yihi wa in maatat hadday dhimato almar'atu lmuctiqatu gabadhii xoreysay addoonku hadday dhimato intaqala xaquhaa xaqeedii wuxuu u gudbi min alwalaayi ee walaaga ahaa ilaa aqrab اnaasi ilayha iyada cidda ugu soo dhow oo min casabaatiha casabadeediy waa rag unde iyo tu xoraysa hadday jirto calaa maa dakartu qaabka aan soo sheegnay ayuunbay u soconaysaayo casabadoodii loo tartiibinayaa halkaasuu musanifku raximah اllahu tacaala ku dhameeyey baabkaa baab اlwalaa isagana halkaa inoogu joogo salى اllahu waslm alى nabiyina mxamed wallahu aclam wayashtarikaani fiihi calaa qadri ljinaayateyni soddon halaad haddaan lagu gaadhinba ka waran dee waa dayn lagu leeyahay iska bixinayaan ilan way isticmaaleen soddonkii halaad way isticmaaleen oo waa baaba'sadeen waa dayn lagu leeyahay oo la rabo inay iska soo bixiyaan hadday dhaxlayaashii kale joogaan laakiin aysan casaba joogin xoolihii ma iyagaa wada qaybsanaya mise waxaa la soo gelinayaa kii qofkan xoreeyey booskii casabada booskii casabadu gelaya marka asxaabulfuruudku markay intoodii qaataan kani casabo unbaa xijaabi karta asxaabulfuruudku ma xijaabayaan isagu waa casabadiibuu ka mid yahay laakiin casabadii kalea ka horeysa marka casabadii kale la waayo isagaa soo gelaya meesha wusiya lahu biraqabati cabdi duuna manfacati uctiya raqabata fain araada cidqaha jaaza sheekh waxaa tidhi hadduu xoreeyo manaaficda addoonka dhaxlayaashii uunbaa iska yeelanaya markaa maxay qofkan u tartay xoreyntu kol haddii la leeyahay manaaficdiisi de wixii la siiyo wuu yeelanaya manaaficdiisay qoladan leeyihi lakin wixii la siiyo ma laha xoolihii la siiyo loo hibeeyo isagaa iskale soo arki maysid waxbuu dhaxli karaa xataa wixii uu dhaxla isagaa iskale ilan waa maanta waa nin xoreen marka wax badan bay usoo kordhinaysa xadiiska afartan xaafadood jaarka waxaa ku qoran najmiga afartan xaafadood oo jiho walba toban xaafadood kitaabkan jiho walba afartan buu ka dhigay ma najmigaa qoraya toban xaafadood laga dhigay dhinac walba ya he ma tacliiqa de mise najmi nikadaay marat ha odhanina najmigaa qoraye najmigu najmigu wuxuu qoraya waa wixii isaga meeshiisa ku yaala laakiin wixii muxuu ahaye tacliiqaad hoosaa najmulwahaajka najmulsaaqibka ka mid maaha had iyo jeer markaad ixaalaynayso leedahay halkaas saasa ku qoran waa inaad daqiiq hadalkaagu waa inuu ahaado oo waxa waa inaad sidiisii u sheegto qof walba wixii uu lahaa waxaan ahayn waa inaan loo nisbayna hadalkiisa uunbaa loo nisbaynaya marka eh, hadalka najmuhaaqibka ku ka hadlayey musaalahoga iyo inoo keenay soo maha qof ayaa hadduu jiro inoo akrii karaa cibaarada wain awsaa bishayin lijiiraanihi surifa ilaa arbaciina daara min kuli jaanibin min jawaanibi daarihi arbaca likhabari fi dalika rawahu lbayhaqi wayuqsam muusa bi alaa cadadi duur laa ala cadadi sukaniha tuqsam xisatu kuli daarin alaa cadadi sukaaniha tobankaa ma hayaano marka hala fiiriyo ina de meel kale kitaab kale utiiriya diinka marka ya de waa tacliiq soo maha de waa qolada taxqiijisay weeyaana kitaabka maaha marka hala fiiriyo may may kitaab kale kasoo naqliyeen may sheegeen kitaab kale may ku xaaleeyeen ah. hal yajuuzu an tustakdama lilcabdi اlkafir lafd akhi badela min fataaya hal yajuusu hada asla fi xaqi اlkaafir inaad walaalkay tiraahdo ninka gaalkaa kolley wax laga fiican yahay weeyaan wax laga fiican yahay weeyaan haddii aana de walaalnima idinka dhexayn laakiin bal inay xaaraan tahay iyo in kale waxoogaa aan ka gaabsanayn waqafkii ma la kirayn karaa de waa la kiranay haddaanu diidin qofkii waqfay sida malcaamad oo kale wa wii loo waqfay kuxihanta hadii meeshan loo waqfay in quraan lagu dhigto yaa laga karen yaa loo karen marka la kirayo kirada yaa qaadanaya meeshan quraan hal lagu dhigtaan u waqfay kolkaan kirayo kiradii yaa qaadanaya markaa sax maaha de lama kirayn karo laakiin hadii la ihahdo meeshan masaakiintaale gurigaa masaakiintaale masaakiintaan u waqfay hadduu yidhaahdo dee waa la kiraynaya kiradii masaakiintaa la siinaya laakiin kolka loo waqfay in qur lagu dhigto meeshan malcaamad qur lagu bartay inay noqoto haddii loo waqfay xaggeed u kirayn caruurtu kusoo ururiyo muxuu ahay qur-aanka loogu dhigo qofku cid kale ma ka kirayn karaa oo wax ku dhigta bishiina kiro uu ka qaato marka ma isaga <laughs> ma mawquuf caleyhi buu isqoray ma isagaa loo waqfay meesha haddii da isaga loo waqfo la yidhi adigaanu kugu waqafnay saa wuu samayn karaa lakin haddii layi meeshan waxaanu u waqfanay malcaamad ahaan iyo madarasad ahaan qur-aankubaa lagu dha haddaanu isagu kudhigay ciddii kale kudhigaysu nabadgelinaye laag yaxbatona weydiin maayo yaboohinta masjidka loo diiday ma marka qofku ka dhex kaco masaajidka ee uu kor u hadlo uunbaa mise haddaad hoos u weydiiso qof ama mas-uulka masjidka iyaduna waa la diiday yaboohin waa la diiday masaajidka ama hoos u dhig ama kor u qaado marka qofkii aad wax u baahnayd inaad tiraahdo hawl baan kuu baahnayn kuweydiiyo masaajidka inaga soo yar saar waa arrin masaajidka aan ku fiicnayn ayaa dee odhanaysa halkaasaad kuweydiinsa odhanaysa alaabtaas iga luntay ma la arkay akoonadan wax lagu kaydsado waxaa lagu heshiiyaa in aanu qofku lacagtaa uu dhigtay la bixi karin waktiga lagu heshiiyo shardigaa ka war uu kharibayaa shardigaasi heshiiskaasi wadiico iyo qardi keebuu noqon waa qardi oo axkaamtiisii lagu socodsiinayaa qardiga axkaamtiisi baa lagu socodsiinayaa in markaa wakti la qabsadaana waktigaas macna ma sameynayo qofka mar maalin doona la bixi karaa hadiyaddii aanad ogeyn wax ku jira ee aada qof u sii hibaysay waynagii nidhi ma ansaxayso ee waa in dib loo soo celiyo oo aada ogaato ka waran hadduu kii aada siisayba uu furo oo sidaa lagu ogaado ma ansaxaysaa mise waa celis dameana waa inaad imika uhibaysaa markaa la ogaaday kadib waa inaad hibo cusub hibayn cusub waa inaad markaa cursa tirada waan ku siiye qaado masaajidka waa ta-iibka loo diiday sidoo kale qardigii iyo ijaaradii iyo mucaamalaadkii kale halkaas ma la marinaya ha waa la marinaya markaynu soo maraynay cawrada addoonta waxaynu soo sheegnay inaan loo hamoon jirin addoommaha haddana waxaynu arkaynaa addoontii oo guur loola soo qastay sayidkii oo u tegaya miyaanay ina tusinayn in loo hamoon jiray maynaan odhan loogama hamoonaya maynaan odhan taa maynaan odhan waa qof dumare eh. laakiin sida dee qofka gabadhii xorta ahayd oo kale dee uma noqonayso oo iminka qofka qadarkiisu sareeya dee inan markaa meelo hoose ka shaqeynaysa gudhaha gudaafadaha guraya iyo waxyaalahaasi uu iskala weyn yahay nin maaratay maalan ganacsadihii qof uu dhalayba hadaad aragto dee maalqabeena inan qashinka gurayso oo meelaha ka shaqeynaysa meanu iskala weyneyn laakiin macnaheedu ma dareenba uma gelayaba waa saas oo kale addoontuna way kasii liidatay markaa yani wax weeyaan qofku wuu ka yar oogaa ka khashaafayey inuu maaragtay addoontaasoo kale uu maaragtay eh, uu wax ka dayo saasaa loo jeedaa eh, laakiin aan dareenba jirin de ka soo qaadi haddaan qof u yeedho aan ku dhaho meheradda cuntada lagu samaynayo anigu waxaan keenayaa alaabtoo dhan adiguna xooggaaga la kaalay oo cuntada samee hadhowna faa'iidada waynu kala qaybsan marka laga jaro raasulmaalkii caqdigaa ka waran ansax ma aha way sameeyaan kuwan timajarayaasha saasaa lagula heshiiya shaqe maalintii wixii soo gala un baynu kala qaybsanayna ka hodheelka saasoo kale lagula heshiya waxaasoo dhan fiqigu ma ansax maaha buu leey waxaas ansaxaya qofka waa inaad ujuuro caadi aad u qorto hadhow hadda adigu maaragtay yaanu kaa tegin isleedahay oo deetana hagaajinaysa waa halkeeda laakiin ima kuwan timaxiirayaashu timajarayaashu kamaba yeelayaan ba iyagii baaban utaagereyn haddaad tiraahdo waxbaan idin siinayaa go-aan maba yeelayaan marka taasina de waa arrin mushkiladeeda marka calaa kuli xaal waxa weye caqdigaasi fiqi ahaan caqdi saxa maaha ka waran internetka la iibsado waxaa ku qoran muddadaas oo kuu shaqaynaya mana jirto ee wuu ka hor dhammaanaya internetku waa manfaco waa ijaaro markaa de intaasoo jiibi baad haysataa intaasoo jiibi baad haysataa haddii aad markaa dee laasatood dhamaysato de adigii baa dhamaysta soo maha haddaanad laakiin dhamaysanin muddadii lagu dhamaysanayeyna lagu siiyey oo dee bil baa maarata loogu talagala inaad ku dhamaysato bishiina adaa ku dhamaysan waaye manfaco laguu suurogeliyey lakin aad qabsan weyda bay noqonaysaa markaan oo inagii soo marnay istiqraaru اlujra haddii wixii shaqadan waktigii lagu qabanayey laguu makaniyey ood adigu shaqadii qabsan weyday soomaynaa odhan nin waa lagu leeyay kiradii saasoo sidii oo kale markaa noqonaysa markaa dee shantaa haysataa waa gaariga lagu berbero waad kaga soo noqon kartaa waktigiina markaa lg markaa da wati kugu filan lagu siiyey waktigii markaa ku filaa waxaasi markuu dhammaado haddaanad wixii qabsanin waa kaa dhammaatay ma alfarqu bayna damaani اlyad wa damaani اlcaqd taasi waa hawl dheer damaan caqdi iyo damaan lyad way kala duwan yiin damaan waa waa bayc iyo wiii lamidka ah. halkii waxaan filaya halkaa ku sharxay so soo sharxin cajaladii markaa noqo insha allahu markaa maarata bayc albabiic qabla alqabdi meelahaasaynu kaga hadla halkaas nin labaatan dollar kulahe kula heshiiyo yani waa haddaan nin laba haddaan baan qadarayna nin labaatan dollar kula heshiiyo oon ilaa sideed iyo toban zaadka ayay ku jiraan kala baxa labana igulahaw oo uu saadka intuu ku arko dirsado isagoo iska daa yidhi hadday ad haddayna kuugu jirin oo haddana dirsaday ka waran su-aashaa qof kale kuu soo qoro waad far fiican tahay laakiin de siyaaqadii ayaa iska hor imika maad fahanteen adigu ya ya sideed toban baa igu jira a ah. isagoo ka daayey yani laba dolar buu ka daayey waxbuu ka iibsaday maalan labaatan dolar buu ka siiyey markaasuu sideed toban baa igu jire iga daa oo sideed toban kun iga qaad markaasuu haye sideed iyo tobanka ke yihi hadduu dee ka daayo horta wuxuu u dhacayaa laakin de weli khiyaarulmajliskii baa jiro wuu ku laba kaclayn karaya ila khiyaar majliskiga weli u taagani hadduu ku laba kaclaynayo odhanayo waad haysataa lacagta iska bixiyo labaatan kama wada keen xaq buu leey laakiin de iminka labaatanki labada wuu riday wuu riday laakiin wuu ka noqon karaa intay weli wada joogaan aanay kala tegin haddii markaa su-aashu tahay saasay noqonaysaa jawaabteeda hadduu waqfo litacliimi اqur'aan buu meel u waqfay guri ku yaala laamiga oo ciyaalkii ku dhibaatoonayaan miyaan la kirayn karin ciyaalkana guri kale loo kirayn karo meesha haddii madrasad loo waqfiy weligeed madrasad bay ahaanaysa guri cidi iska degta ma noqonayso meeshii marka madrasad loo waqfo madrasadun bay ahaanaysa haddaana caruur kudhigayn dad waaweyn baa ha kudhigtaan dad waaweynebaha ku dhigtaan laakiin meeshaasi madrasad bay ahaanaysaa wax kale loo kirayn maayo waa xadiidka de xadiidkun bay keeneen maaha madhabkii maaha xadiidkii baa riwaayaadkiisa qaarkood casharata min haahuna casharata min haahuna casharata min haahuna iyagu lafdiga maarata waxay iska qaateen waa arbaciin daar min kuli ja oo sidaa hore awsaan biljaar ilaa arbaciina daaran marka arbaciina daarantaasi iyagu inay jiho walba tahay afartanka ayaa madhabku u yahay ma aha in toban ay noqonayaan laakiin riwaayada xadiidka ayaa riwaayaadkiisii midaysan tahay in toban xaggan iyo toban xaggan iyo toban xaggan ay tahay kolley tun mulaqa bay iyagu soo guuriyaan tun mulaqa oo aan toban tobankaa u kala qaadin bay soo guuriyaan imika kan sunan اkabiir biraqm can sayidina وأkرaجa abu yعلى في msنd عن سyidina أbي هurayra وأbو dawud في المراsil عن iبن شهاب الزهري الله أعلم